bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab اlcaasi waxaan soo haynay asmaa'da karaahada ay ku jirto ama nebigu sal اه ly slam uu bedelay axkaam ku tacalluqdo ayuu soo haayey alimam الbخarي raximah اllah ayb marka wuxuu yihi baabu lcaasi magaca la yidhaha alcaas ayb alcaasna magaca asalkiisa waxaa weeyaan alcaasi weeyaan alcaasi marka magacaasi waxaa ka muuqda marka cisyaan iyo ayaa ka muuqdo ma fiicno marka qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحya bnu saciidi wa huwa alqaطaan can zakariya qaala xadaanii caamirun zakariya waa zakariya bnu abi zaa'ida caamirna waa caamir bnu sharaaxiil ashacbiyu can cabdillaahi bni muiic cabdullaahi bni muiic lahu ru'yatun ru'yuu leeyahay wa kaana rasa ra'sa qurayshin yowma alxara maalintii xarada quraysh ninka madaxda u ahaa buu ahaa ibnu zubayrna kuufa u dhiibay isagaana lala dilay markii ibnu zubayr la dilayay qaala samictu muطiican aabihii waaye waa saxaabiyun min muslimati اlfatxi dadkii fatxu maka muslimay buu ahaa xadiidkiisa bukhaari fi ladab اlmufrad muslimna waa waa ku sugan yahay qaala samictu muطiican yaquulu samictu الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama yaquul nabigoo dhahayaan maqlay yowma fatxi makkata maalintii maka la furtay laa yuqtalu qurashiyun qurashi looma dilo sabran markaa sabran yacnii in inta la xabiso inta la xiro la toogto kabacdiha inta lasoo qabto la xiro la dilo saas loo dila bacda alyowm maanta kadib ilaa yowmi alqiyaama ayb yani markaa dee qurayshi fatxu maka way islaamtay sida yacni badankeedba ayb marka qurashi sabri loo dilaayo male maanta ka bacdi leanna waaba muslimeen banaan ayb falam yudrik اlislaama islaamka ma soo gaarin axadun axad min cusaati qurayshin nimankii quraysh ee la dhihi jiray alcaas mid kastaa lagu magacaabi jiray ma soo gaarin islaamnimada hayru muiic muiic maahani kaana smuhu alcaas ayaa la dhihi jiray fasamaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama muiican nebigaa marka muiic u bixiyey oo magaca caas kasoo kasoo horjeedo yacni wuxuu leeyahay dadkii quraysheed ee caas magacyadooda la dhihi jiray islaamka maynan soo gaarin ilaa ninkaa muiic caas la dhihi jiray nebigu markii dambe muiic u bixiyey ma ahani marka min cusaati hadda waxaa loo jeedaa qaadiciyaad uu yidhi cusaah hunaa jamcu lcaas weeyaan min asmaa'i alaclaam laa min asifaat hadda sifadii looma jeedo ee waxaa loo jeedaa asmaa'da calamka ah dadka magacyadooda caas la dhihi jiray ee quraysh ka mid ahaa ma jiraan wax iyaga markaa islaamka soo gaaray ninkaas ma ahani isaguna nebigu waa ka bedelay magaca oo mudiicu u bixiyey ayib ee dadkii caasiyaalka hadda lagama wadee macnuhu waxa uu yahay cusaati quraysh wuxuu ka wadaa dadkii magacyadaas la dhihi jiray caasiyaalkii ayb magacyadoodu sidaa ay ahaayeen yacni waa iyadoo la yidhi maxamediyaal iyo caliyaal iyo kale way hadda jamacani marka jamac oo sifa ma ahane waa jamac eh, asmaa oo calam ah nimankii marka caas la dhihi jiray islaamka maynan soo gaarin hayru muiic maahane kaana smuhu lcaas ayuu ahaa fasamaahu nabiyu sal l l slama muiican marka magaca caasi iyo magac amar diidde iyo magacyada ay ku jirto waa laga fiicanya ayb qaala baabu man dacaa saaxibahu fayaktasiru wayanqusu min ismihi shay-a qofkii ugu yeero saaxibkiis ayuu u yeerayaa fayaktasiru waa soo gaabina wayanqusu waana nuqsaamina min ismihi magaciisu shay-an wax ka nuqsaamina waa isimkiiba wuxuu ka dhigayaa murakham ayb waa tarkhiimina oo magaciisiiba wax ka goynayaa ayb qofkaasi marka ninkii sidaa yeela ka waran tarkiimkana marka de mararka qaar waxaa loo tarkiimiyaa taraxum iyo ayaa ku jiro qala xadaثna abulyamaan huwa alxakm bnu naafic qala xadaثna shucayb can الزhriyi qala xadaثanii abu slmta ana caaishaةa radi allahu canha qaalat qala rasuulu اlahi sal ly slam ya caaishu marka waa magacii buu yareeyey sooma ta'dii buu ka gooyey yaa caayish ayuu haadaa jibriilu kani waa jibriil yaqra'u calayki salaam salaan ayuu korkaaga ku aqrina qaalat waxay tidhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi salaan korkiisa allah yeelo iyo naxariista alle marka wabarakaatuhu nusakha adabulmufradka wabarakaatuhu ma qorayaan middan marka saxiix laadab lmufrad oo albani ayaa wabarakaatuhu ay ku dhacday ee kuwan kalena iyada unbay ka guuriyeen marka laakiin makhduudaadka asalkaa barakaatuhu male iyada qaalat waxay tidhi wahuwa yaraa nebigu wuxuu arkayey maa laa araa waxaanan aniga arkaynin meeshaa marka wuxuu ka rabaa yaa caa-ishu inuu yidhaahdo ayb marka yaa caaishu iyo yaa caa-isha labadaba waa la dhihi karaa iyadoo ta-da laga goynayo luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir ayb qaala xadahanaa moxamed bnu cuqba wa huwa moxamed bnu cuqba asaduusiyu saduuqun yukhdiu kahiira rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala xadahanaa moxamed bnu ibraahim alyashkuriyu wa huwa maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad mxamed bnu ibrahim alyashkuriyu اlbصriyu qala xadaanii xadahatnii jadatii ayeyday baa ii warantay buu yihi umu kulhuumin bintu humaama iyadana waa maqbuulatun rawaa lahaa albukhaariyu fi ladabi اlmufrad saddexdan isdaba taallaba yacnii saddexdooduba bukhaari keliya fi ladab اlmufrad uga wariyey annahaa qadimat xaajatan way soo gashay iyadoo xajinayso ayb ayb annaha qadimat xaajatan faina akhaaha almukhaariqu ibnu humaamata faina akhaaha walaalkeed almukhaariqa bna humaamata ahaa walaalkeed almukhaariqa bna humaama qaala wuxuu yidhi udkulii calaa caaishata caaisha u gal wasaliihaa su-aal can cuhmaana bni cafaan cuhmaan bal wax ka weydii fa ina annaasa dadku qad akharuu fiihi cindanaa warkay ku badiyeen cuhmaan yacnii wuxuu leeyahay dadkii caa-isha orad intaad u gasho cuhmaan soo su-aal leanna dadku warkay ka badiyeen cuhmaan shanigiisa oo markaana wuxuu ka wadaa cuhmaan bay wax ka sheeg sheegayaan oo cuhmaan bay dadkii markaa durayaan ay wax ka sheegayaan warkii carabkoodii baa ku bataye bal cuhmaan iisoo su-aal <clears throat> bani aadamka hadde cuhmaanna wuxuu ahaa eh, khaliifkii saddexaad ee rasuulka sal alla ly slam waana ninkay saxaabada ku ijmaaceen buu ahaa madaxtinimadiisa oo markii cumar uu yidhi lixdan qof dadka ha laga doo qofka idin idiin talinaya kasoo dhex saara waa tii marka laga cuhmaan kulligood ay wada doorteen oo aynan dhinacna uga leexanin ayb meeshaas marka dadka waxaad dareemaysaa qof shariif ahoo khayr badan xataa afka waa ku haynayaan laakiin caaisha siday tiri waayo arrinko dadka haddii ilaahay doorto oo uu rabbi jeclaado dad xunxun ayaa carabkooda lagu salladaa dadkaas xunxun marka ajrigii iyaga ka go-ay ayay usii dhammaystiraan mar walbo ayb <clears throat> mar walbo marka wax laga sheego waxaynan ahayn daraja ilaahay iyaga kor u qaadayaan ayb bani aadamkuna markaa dee rabbigii abuurtay baa yaan ka nabadgelin oo ay caayeen oo ay wax ka sheegeen maxaad u umalaynaya marka qof bani aadama nimanka waxaas wadayna ogow waxay islahaayeen iyaga maynan isla ahayn inay qaldan yihiin oo iyagu markaa waxay isla ahaayeen wax ka fiican cusmaan iyo diin ka fiicanaan annaga haynaa bay dhahayeen haddana marka cusmaan baa wax hallaynayo annagaa wax saxaynay ahayd marka adiga qof walboo ku yidhaha waxba ansaxayaa maahan inaad zimaamkaaga aa u dhiibatid iyo hoggaankaaga haye isax inaad iska tiraadid maaha waa inaad maskaxdaada ku fakerto tacaqul samayso ood bal fiirisa nin walba waxbaan saxayaa dhaho ama diin aan ku taaganahay dhahaya maahan inuu toosan yahay qaalat waxay tihi markaa faqultu qaalat waxay tihi fadakaltu calayha waa usoo galay faqultu waxaan idhi bacdu baniiki ilmahaaga qaarkood yuqri'uki salaam salaanuu kuu akrinaya waa ku salaamayaa wayas'aluki wuxuu ku su'aalayaa can cuhmaana bni cafaan qaalat waxay tidhi wacalayhi asalaamu waraxmat اllaahi qaalat amaa ana anigu faashhadu waxaan qirayaa calaa anii ra'aytu cuhmaana cuhmaan baan arkay fii hada albeyti gurigan fii leylatin habeen qaa'idatin kulul wa nabiy llaahi sal l l slam nabiga iyo wa jibriilu iyo jibriilna wa nabiy llahi sal l l slam nebiga wa jibriiluna yuuxaa ilayhi oo u waxyoonayo wanabiyu sal l slam nebiguna yadribu kafa ou markaa yacnii wax ku dhufanayo kafa ow katifa calaa casha ow qaalat katifa ama garabka ibni cafaan biyadihi gacantiisa ou sidaa ku dhahayo oo yacnii gacantiisa uu ku dhufanayo calaa cashiisa ama garabkiisa oo uu dhahaya marka uktub cuhmu uktub qor cuhmu yaa cuhmu yacni cuhmaanow qor maxalushaahidka marka meeshaan ayb famaa kaana allahu alla maunan ahayn yunzilu inuu soo dejinayo inuu dejinayo tilka almansilata darajadaasi min nebiyihi nebigiisa uu kasoo gelinayo agtiisa ilaa rajulan nin maahane calayhi korkiisa kariiman ku wanaagsan ku wanaag badan faman saba bna cafaan cuثmaan bnu cafaan qofkii caayo facalayhi lacnat اllahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato ha ku dhacdo ayb sidaasay tiri aharkan marka xadiidkan sanadkiisa maxamed ibn ibraahim alyashkuri oo mutaabaco u baahan baa ku jira iyo umu kulhuum lafteeda mutaabacay u baahan tahay wuxuuna tilmaamayaa marka dee ka cuhmaan waxyiga maadaama nebigu qor yidhi oo uu ku aaminay shaqadaa shaqa nin sahlan markaa nebigu oo u dhiibaayo maaynan maynan ahayn saasay ka wadaa mar haddii nebigu ku aaminay kalaamkii alle iyo waxyigii meel fiican uu joogaa darajadiisa ayb marka de raafidada iyo khawaarijta iyo asxaabta ku diran baa marka ay radini ku tahay arrintan ayb katabat lwaxyi marka zayd ibnu haabita ka mid ahaa mucaawiya ka mid ahaa radia allahu canhu mucaawiyat bnu abi sufyaan waxyiga waa u qori jiray nebiga sal lla ly slam haddana maca dalika shiicadu waa durayaan oo waa caynayaan oo muslim xataa kama aaminsana calayhim lacaa-in almutataaliya ayb baabu zaxmin zaxm ayuu u baab yahay magacaa marka la bixitaankiisa zaxm waa bilxaa'i lmuhmala magacaana waxaa ka muuqda ciriiri zaxm macnaa ciriiri baa ka muuqda ciriirigana wax fiican maaha qala xadaثna sulayman bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu <clears throat> qala xadaثna اlأswad bnu shaybaan <clears throat> wahuwa الsaduusiyu qala xadaثna khalid bnu sumayr wa huwa saduusiyu hiqatun saduuqun yahimu qaliilan ayb qaala xadaanii bashiir bnu nahiik ayaa ii warramay buu yihi bashiir bnu nahiik abushachaa albasri weeyaan hiqatun qaala xadaanaa bashiirun waa bashiir bnu lkhasaasiya qaala wuxuu yihi ata nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa yimid faqaala wuxuu yihi masmuk magacaa qaala waxa uu yidhi zaxmun qaala bal anta bashiir adiga waxaa tahay buu yidhi bashiir magacaa marka zaxm nebiga waa ka bedelo bashiir u bixiyey fa baynamaa ana umaashi nabiya sal ll ly slam xilli aan nebiga la soconayo fa qaala wuxuu yidhi yabna alkhasaasiya khasaasiya ayeeyooyinkiisa mid ka midaa la dhihi jiray maa asbaxta tanqimu cala allah faqaala wuxuu yidhi yabna alkhasaasiya ayb maa as marka khasaasiya marka waa laqab liixdaa jadaatihi weliba laqab iyo waxbuu u ahaa ayb maa asbaxta maxaad ku waabariisatay tanqimu cala allaahi ood alla ku dhibsanaysaa ayb asbaxta tumaashii rasuula allahi sal ll ly slam yacni waxaad rabbi ku dhibsato maba lehba waayo asbaxta waad soo kacday tumaashii rasuula llahi sal ll ly slam adoo nebiga la soconayo nebigaadba la socotaaye ilaahay maba ku daraabin waay qultu waxaan idhi biabii wa ummii maa anqimu cala allahi shay-an alla waxaan ku dhibsanayaa ma jiraan kulla khayrin qad asabtu khayr dhammaantii waa gaaray oo waa helay faataa calىa qubuuri اlmushrikiin ayuu yimid faqaala laqad sabaqa haؤulaaءi khayra kaiira qubuurihii mushrikiintuu yimid markaasuu yihi laqad sabaqa haؤulaaءi kuwani waxay ka hormareen khayran kahiiran khayr badan uma ataa calىa qubuuri اlmuslimiin ayuu yimid faqaala laqad adraka haؤulaaءi khayra kaiira kuwaani waxay gaareen khayr fara badan faidaa rajulu calayhi sibtiyataani waxaaba nebigu uu arkayba nin laba kobood oo aan dhogor iyo timo aan lahayn wato oo timihii laga xiiray yamshi bayna alqubuuri uu ku soconayo qubuuraha dhexdooda faqaala yaa saaxiba sibtiyatayni alqi sibtiyatayka tuur fakhalacan calayhi labadiisii kabood buu tuuray marka xadiidkan marka waa soo marnaan filan qala xadaanaa saciid bnu mansuur qala xadaanaa cubayd llahi bnu iyaad wa huwa cubayd llaahi bnu iyaad alkuufiyu saduusiyu kana cariifa qowmihi qoladiisu kaabaqabiil u ahaa oday u ahaa oday dhaqameed u ahaa saduuqun layanahu lbazaar waxdahu bazaar keliya ayaa daciifiya keligiisa waa saduuq bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo abu dawuud iyo nasaa-i baa xadiidkiis ku jira can abiihi qaala aabihi marka waa iyaad bnu laqiid hiqatun qaala samictu leyla imra'ata bashiir iyadana marka aljahdama ayaa la yidhaahha saxaabiyad imra'ata bashiirin tuxadidu can bashiir bni اlkhasaasiya wa kaana smuhu zaxm ayuu ahaa fasamaahu nabiyu sal ly slama bashiiran ayuu u bixiyey magaciisu wakaana smuhu zaxman zaxm ayaa la dhihi jiray baabu bara bara iyadana magacaas hadda magacyadii hadda waa waxaa laga cararayay magacyo aan fiicnaynay ahayn magacu hadduu ammaan ay ku jirtana waa laga tegaa oo magac marka falaa tusaku anfusakum bara marka waa baari qof baariyana de allaa og qala xadaثna qabiisatu qala xadaثna sufyaan can mxamed bn cabdالرaحman mawlى ali طalxata can kuraybi can ibni cabaas ana sma juwayriyata kana bara juwayriya magaceedu wuxuu ahaa bara fasamaha nabiyu sal ll ly slam nabiga wuxuu u bixiyey juwayriya ayuu ayb xadiidkan muslim baa warinaya qala xadaثna cmr bnu marzuq qala xadaثna shucbaة can caطاء bni abi maymunata can abi raafic can abi hurayrata qaal kaana smu maymuunata bara fasamaaha nabiyu sal ll slama maymuuna nebigu marka maymuuna u bixiyey riwaayadan marka laakiin hadda camru bnu marzuuq can shucba wuxuu ka dhigay qofka magacaan iskale maymuuna inta kale ardayda shucba sida qundar iyo keyrkiisna waxay ka dhigeen marka kaana smu zaynab ayay yidhaahdeen kaana smu zaynab waxaa la dhihi jiray bara fasamaha nabiyu sal ly slama ba- eh, zaynab camr bnu marsuuq keligiina wuxuu yidhi maymuunu ka dhigay xadiidkuna marka maqrajkiisu waa hal hal maqraj buu leeyahay muxuu noqonaa marka kaasoo kalena sheed leanna camr bnu marsuuq waa hiqa mukhaalafat lmaqbuul liman huwa wlaa minhu shaadu ahaan jire baabun ay hada kani baabun baab weeyaan aflax aflax iyadana marka waa liibaan badane oo iyadana ammaanaa ku jirto qaala xadaana macno kalena nebigu waa u diiday qaala xadaanaa cumar bnu xafs qaala xadaanaa abi xafs bnu kiyaas qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa abu sufyaan can jaabirin can الnabiy sal ly slm qaal in cishtu haddii aan noolaado nahaytu ummatii ummaddayda waxaan ka reebayaa in shaa allahu an yusamiya axadukum midkiin inuu isku magacaabo baraka wa naafican wa aflax walaa adrii ma garanayo qaala raafic am laa inuu yidhi yuqaalu waxaa la dhahayaa buu yidhi sababka waa kan marka haa hunaa baraka war meeshaan baraka ma joogtaa fa yuqaalu markaasaa laleeyahy laysa haahunaa may ma joogto tafaa-ul maaha marka baraka haddii qof loo bixiyo meeshii uunan joogin ee la yidhaha war meeshaan baraka ma joogaa maya maxay u ekaanaya marka meeshaani baraka ma taalle u ekaanay marka meeshaani baraka ma taallo xogaafka uma fiicno macno kaleba ha loo wado ay a fa yuqaalu laysa haahunaa faqubida nabiyu sal ll l slam nabigu waa la qibdoodo waa la oofsaday walam yanha can dalika isagoon reebin alimaamu nawowi marka wuxuu yidhi macnaha laga wadaa waxay tahay wuxuu damcay inuu nahyu taxriim nebi u xarimo ayb oo markaa nahyiga laakiin karaahatu tanziiha waaba reebayba kaas isaga nebiga ee midkan uu damcay waa nahyu taxriim nawowi isagu saasuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayhi bacdi laimana waxay yidhaahdeen ayaga nahyiga mar kasta waa nahyu tanziih maba aha nahyu taxriim leanna addoon uu nebigu lahaa baaba rabaax la dhihi jiray aduu marka siday ahaataba alimaamu nawowi isagu saasuu yihi qala xadaثna almakiyu wahuwa almakiy bnu ibrahim qala xadaثna bnu jurayj can abi الzubayr anahu samca jaabira bna cabdillaahi yaqulu araada الnabiyu sal ll ly slama an yanhaa nebigu wuxuu doonay in uu reebo an yusamaa biyaclaa yaclaa iyo wa bibarakata wa naaficin wa yasaar wa aflax ayb wanaxwi dalika uma sakata bacdu canhaa waa iska daayay waa ka aamusay markii dambe falam yaqul shay-an waxba ma dhihin ayb baabu rabaax magaca asagana rabaax rabaax marka waa faa badne oo kale qala xadaثna mxamed bn الmuثanى qala xadaثna cmar bnu yunus bn اlqasim qala xadaثna cikrimaة can simak abi zumayl qala xadaثnii cabdالlahi bn cabaas qala xadaثnii cmar bn الخaطاab radي allahu canhu qaal lama اctazla الnabiyu sal ly slm nisaaءahu nebigu markuu haweenkiisii ka dheeraaday faidaa ana birabaax waxaanba arkayba rabaax wulaami rasuuli illahi sal l slam nebiga addoonkiisa fanaadaytu waa u dhawaaqay yaa rabaaxu ista'din lii calaa rasuuli llahi sal l slam nebiga iga soo idin dalab khabarkan ama xadiidkan xadiid dheer ayuu ahaa oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen laakiin imaamu lbukhaari ma warinin isimka rabaax iyo rabaaxda iyo fa-idaa ana birabaax iyo ma warinin bukhaari muslim baa isaga markaa wariyey ayb saxiixa marka kuma warinin halkan laakiin waa kan waa ku wariyey riwaayadan waa keenay baabu asmaa markaa wuxuu ka wadaa rabaaxi hadda nebigu haddii addoonkiisii la dhihi jiray looguna yeeri jiray inuuna dhib lahayn ayb ama yacni markaa de ibaaxada un in laga fahmayo laakiin khilaafu lowla inay tahay khilaafu lowla baabu asmaai lambiyaa ambiyada asmaadooda magacyada ambiyada in lala baxo qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa dawuud bnu qays qala xadaanii muusa bnu yasaar qala samictu abaa hurayrata can nabiy sal l slam qaal tasamaw bismi magacayga isku magacaaba walaa takanaw bikunyatii kunyadeyda ha iskugu kunyaynina fa inii ana abulqaasim anigu aniga waayo abulqaasim marka hadda bismi waxaa laga qaadanaa ismu asmaa lambiyaa in lala bixi karo moxamed iyo dadka qaara xoogaa dhibsado oo waxay yidhaahdaan haddii markaa qofka uu la baxo magac nebi wax xun ou sameeyo waxaas yaa sameeyey magacii nebigaa la sheega xoogaa waxaas ma fiicnay dhahan lacagtii meeshaan taalle yaa xaday maxamedaa xaday ma fiicnay dhahan iyagii marka waxay leeyihiin marka asmaada ambiyada marka maadaama aan dabcigooda iyo maadaama aan sifadoodii iyo lala imaan karin ee dhow marka xumaantii qofku uu sameeyey yaa sameeyey magacii baa la idlaaqa de laakiin magacaas la idlaaqayo de waxba ma keenayso qofku nebiga maaha waxa uu sheegayo ayb nebiguna waa kan waa fasaxayo tasamaw bismi kunyada aan loola bixi karinna waa ka hadalnay ilaa saddex qowl meelahaasaa ku jirta mutlaqan in aan loola bixi karin zamankii nebiga inay ku khaas ahayd qofkii moxamed la yiraahdo ayaa abulqaasim aan la dhehaynin saddexdaas qowlba waa sheegay qaala xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucbatu can xumaydin الطawiil can anas bni maliki qaal kana nabiyu sal ll slam fi suuq nabiga suuquu joogay faqaala rajulu ya abalqaasim faاltafata ilayhi nabiyu sal ly slama nebiga ayaa milicsaday xaggiisa faqaala yaa rasuula allah inamaa dacawtu haada kanaan wacaayay adiga kuma wacin faqaala nabiyu sal ly slam samuu bismii walaa takanuu bikunyatii sababka uu ku yimid marka waa kaas nebiga yaa abalqaasim baa layidhi waa soo jeesa mar haddii marka uu dhintay dhimashadiisa kadib in lala bixi karo meesha laga fahmay qala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa yaxya bnu abi lhaytham alqaطaan baa ii qoray laakiin alcaaar baa sax alcaaar qala xadaanii yusuf bnu cabdillaahi bni salaam qaala samaani nabiyu sal ll ly slama yusufa nabigaa yuusuf ii bixiyey marka asmaalambiya waa lala bixi karaa wa aqcadanii calaa xijrihi dhabtiisana waa i fariisiyey wamasaxa calaa ra'sihi madaxaygana waa masaxay ayib xadiidkan marka wuuna soo maray bihada sanad buu nagu soo maray weliba ayib wuuna <clears throat> wuuna soo celiyey matniga iyo sanadku waa labadaba isku sii u soo celiyey ayb qala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can sulaymana acmash wa mansuurin mansuur bn lmuctamir wa fulaan anahum samicuu salima bna abiljacd can jaabir bni cabdillaahi qaal wulida lirajuli mina min alansaari gulaamun nin annaga naga midoo ansaarta ka midaa gulaam loo dhalay inan wa araada an yusamiyahu wuxuuna doonay inuu ku magacaabo muxamedan qaala shucbatu fii xadiidi mansuur saddex sheekh buu ka warinaya xadiidka mansuur ana alansaariya qaala wuxuu yidhi xamaltuhu calaa cunuqii qoorteydan kusoo qaaday faataytu bihi nabiya sal l slam nabigan ula imin wa fii xadiidi sulaymaanna wulida lahu gulaamun faaraaduu ansaar waxay dooneen an yusammiyahu muxamedan qaala wuxuu yihi tasamaw bismi magaceyga isku magacaaba walaa takanaw bikunyati fa inamaa juciltu qaasiman baa la iga yeelay aqsimu baynakum waa idin qaybina wa qaala xusein buciftu qaasiman aqsimu baynakum waa la ysoo saaray xaal mid idin qaybinayo dhexdiina ayb bucitu qaasiman aqsimu baynakum waa idin qaybinaya ani wax kale ma sameynaya ayb marka nebigu marka waa qaasim waxbuu qaybinaya yaqsim wallaahu huwa almucطi xaqiiqada waxa qofka waxu siinayna waa inamaa ana alqaasimu wallahu lmucطi ayuu nebigu yiri sal l slam ayb qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qala xadaanaa abu usaama can burayd bni cabdillaahi bni abi burdata can abi burda can abi muusa qaala wulida lii gulaamun inan ayaa la ii dhalay faataytu bihi nabiya sal l slam nabigaan ula imid fasamaahu wuxuu ku magacaabay ibraahim faxannakahu bitamratin wadacaa lahu bilbarakati wadafacahu ilaya wa kana akbara waladi abi muusa marka ibraahimna waa kaa waa lala baxay marka asmaa ulambiya waa lala bixi karaa baabu xasnin xasni magaca marka xasni xasnina marka waa min alxusunati waana adeyg qala xadaanaa caliyun qala xadaanaa cabdالrazaq qala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abiihi can jadihi anahu ata nabiya sal ll ly slam nabigu u yimid faqaala ma smuk markaa buu yidhi magacaa qaala xasnun qaala anta sahlun adigu sahl ayaa tahay qaala laa ugayiru sman magac ma bedelaayo samaaniihi abi aabbahay ou iigu magac daray uu iigu bixiyey samaaniihi abi aabbahay uu ii bixiyey ayb samaada labadeeda mafcuul midna waa yaada midna waa hada qaala bnu lmusayab waxau yihi famaa zaalat maynan ka zuulin alxusuunatu adayga fiinaa dhexdeenna inuu ku sugan yahay bacdu markaas ka bacdiba reerkeennii marka adayg ayaabaan naga bixi waayey yuu yihi markaas ka bacdi marka xasni waa magac marka aada adkaan iyo ay ku jirto adeyg makaanun xasnun iyo zuunada marka waa adeyga iyo qallafsanaanta xoogaa marka markii nebigu sahal ugu bedelay may buu yihi carabtuna ad adeyg waa jeclaayeen addoommaduna magacyo waxay u bixi jireen kasab iyo wax soo helin helid iyo waa ku tacalluqdo ee ilmaha ay dhalaanna waxay u bixinayeen magacyo oo laga cabsado in dagaal iyo dad ku jiro in laga cabsado un rabo yay ahaayeen marka de sahal iyo marka sahal lagama cabsanayo xasni laakiin waa waa laga cabsana markaasuu marka nebigu intuu ka bedelay sahal ka dhig buu yidhi magacayga inuu sidii aabbahay iigu bixiyey qaala xadahanaa ibraahimu bnu muusa qaala xadahanaa hishaamu bnu yuusuf ana bna jurayjin akbarahu qaala akbaranii cabdulxamiid bnu jubayr bni shaybata qaala jalastu ilaa saciid bni اlmusayab faxadaanii ana jadahu xasna qadima clى الnabiy sal ll ly slam faqaala ma smuk qaala smii xasnun qaala bal anta sahlun qaala maa ana bimugayirin mid doorinaayo maaha isman magac magaca oo samaaniihi abi aabahay iigu magacaabay qaala bnu lmusayab famaa zaalat fiina alxusuunatu bacdu baabu smi الnabiyi sal ll ly slama wakunyatih nebiga magaciisa iyo kunyadiisa qaala xadaanaa mxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can ilacmash can salim bni abiljacd can jaabirin qaal wulida lirajuli mina gulaamun baa loo dhalay fasamaahu lqaasim faqaalat ilansaaru laa nukaniika abalqaasim kugu kunyayn mayno walaa nuncimuka caynan ilna kugu raaxayn mayno arrintaas ma kugu qaboojinayno faata nabiya sal l slama nebigu u yimid faqaala lahu maa qaalat ilansaar waxay ansaari ku tiri buu ku yidhi faqaala nabiyu sal l slam axsanat ilansaaru ansaar waa wanaajisay tasamaw bismii walaa taktanuu walaa taktannaw bikunyatii fainamaa ana qaasimun ayb qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa firun huwa fitr bnu khalifa can mundirin qala samictu bna alxanafiya maxamed ibnu اlxanafiya yaquulu kaanat ruksatun ayaa licaliyin usugna ayaa u ahayd ruksaa cali u dhacday qaala yaa rasuul allah wuxuu yihi rasuul allow in wulida lii bacdaka gadaasha haddii la ii dhalo adiga markaad dhimato kadib usamiihi bismik magacaagan u bixinayaa cunuga la ii dhalo wa ukaniihi bikunyatik kunyadaadana waa ugu kuniyeynayaa oo magacii kunyadii baan isugu daraa adiga gadaasha haddii wiil la iyo dhalo moxamed ayaan u bixinaa kunyadiisana abulqaasim qaala nacam haa buu yidhi wuu ka ogolaaday marka meeshaada marka khusuusiye waayo marka cali haddii qolada qabtaa dabcan inaan lala bixi karin mutlaqan meeshaa marka cali wiilkaas dambe ee nebiga gadaashiisa loo dhalayo nebiga uga idin qaaday waana la yeelay qaarka kalena de waxay leeyihin bacda kada ayaaba waxay caddaynay marka nahyiga nebiga kunyadiisa in lala baxaa fii xayaatihi inuu ku koobnaa lan isaga fii xayaatihi haddaynan ku koobnayn bacdaka muxuu u dhahaa cali laftiisa warkaasna waxaad moodaa inuu war aada wajiih u ah u yahay qala xadaثna cabdالlahi bnu yusuf huwa tinisiyu qala xadaثna اleyth qala xadaثani bnu cajlan can abiihi can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu reebay an najmaca bayna smihi wa kunyatihi inaan jamcino magaciisa iyo kunyadiisa wa qaala ana abulqaasim wallahu yucdii alla waa siiyaa wa ana aqsimu aniguna waan qaybinaya xadiidkanna marka qolada magaca iyo yaan la jamcinin iyo kunyada dhehaysaa qabsanaysa qaala xadaanaa abu cumar abu cumarkan waa xafs bnu cumar alxawdi hiqat habtun ciiba biakdi اlujrati cala alxadiid waxaa lagu ceebeeyey marka xadiidka inuu ujro ku qaada jiray ayb masaladaasna de waxaa lagu sheegaa sifatu man tuqbalu riwaayatuhu iyo ayaa musطalaxa la looga xusaa dadka riwaayadiisa la aqbalayo ee kaan la aqbalaynin waxay kusoo qaataan akhdu اlujrati bitaxdiid xadiidka in ujro lagu qaato marka waana ku kala qaybsanayeen dabcan culammada qaarkoodna marka intooda badan laakiin ma waa diidi jireen intooda badan ayib walidalika qaarna waa ku qaadan jireen abu nucaym alfadl bnu dukayn iyo cafaan bnu muslim asafaar iyo eh, ninkan iyo eh, xafs bnu cumarkan iyo waa badnaayeen dadka ku qaadan jiray abu nucaym wuxuu dhihi jiray labiiyo toban madax ayaa gurigayga joogto hal rootina uma haayo idinkaana idiin xabisanahay waa ku qaadanayo dhihi jiray marka oo xadiid sheegaba marka waxba uga qaadan jiray ujro culamada qaar abu isxaaq shiraaziya fii mutaakhiriinta wuxuu fadwooday haddii qofka fadwada iyo diraasada diiniga ay ka mashquulinayso eh, ilmihiisa inuu kasab u raadsado hadday ka mashquulinayso waa u bannaan tahay dowlad daryeelaysana aynan jirin waa ku qaadanaya haddii kale waxay tegaysaa inuu asaguna suuqa iska galo oo dadkiina markaas cilmigii fardu kifaayadii la waayo hadday laakiin asagu fardu cayn ku noqoto ma ku qaadan karaa iyadana maxalu khilaaf leanna hadday fardu cayn adiga kugu noqoto waaba cibaado cibaado see lacag ugu qaadanay salaadaanaan dukana lacag hallaysiiyo ma laga yeelaha hadday fardu cayn ay noqoto khatar waa iyadan alaa kullin marka masaladan marka warkeeda waa iska badan yahay wax dowlado hadda badanoo hadda dunyadan dar yeelayo say u badan yihiin dadka hadda diin akhriyaa madda dowlad dar yeelaysaana male dadka laftoodu laftooduna marka ma ma isxilqaamid badna oo sida ay luqaad ingiriiska iyo tacliintan maadiga iyo haddii la yidhaha intaas keena waa isku soo dhibayaan tan kalena marka haddii la yidhaha lacagaa laydinka qaadaa maba imaanayaan ibnuljawsi marka wuxuu leey dadkan dambena waxba laga qaadinaaba fiican haddii kale diinkii ma imaanayaan barana un waa isbedeli ayb marka wuxuu yidhi meesha ninkaani nala gashay marka musطalaxa marka fasal saasoo kale ku qaataan qala xadaanaa shucbat can xumayd can anasin qaal kana nabiyu sal l slam fi suuq nabiga suuquu joogay faqaala rajulu ya abalqaasim faاltafata nabiyu sal l slama nabiga waa soo milicsaday faqaala dacawtu hada kanaan wacay faqaala samuu bismii walaa takanuu bikunyatii waa soo marnay markaayb oo xaggaas kale marka min dariiqi aadam ayuu ka keenay haddana min dariiqi xafs bni cumar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yukana almushriku mushriga kunyo ma ma loogu ma loo kunyeynaa kunyadiisa ma loogu yeerayaa qala xadaثna cabdullahi bnu صالح qala xadaثanii leyth qala xadaثanii uqay caqiil caqiil cuqayl cuqayl bnu khalid alayli can ibni shihaab can curwata bni zubayr ana usaamata bna zaydin akhbarahu ana rasuula اllahi sal l slam balaga majlisan ayuu soo gaaray fiihi cabdullahi bni ubay bni saluul ou joogo wadalika qabla an yuslima cabdullaahi bnu ubay intuusa islaaminayna ahayd islaamka uunan muujisanin faqaala laa tu'diinaa fii majlisinaa majliskeenna hanagu dhibin fadakala nabiyu sal l l slam calaa sacdi bni cubaada usoo galay faqaala ay sacdan alaa tasmacu ma maqlin miya maa yaquulu abuu xubaab maxalushaahidka waa kaas isagoo aan xataa islaamin markaas aan muujisanin islaamka ayuu nebiga kun u kunyeeyey abuu xubaab uu yidhi yuriidu cabdullahi bni ubay bni saluun marka kunyada mushriga loo kunyeeynayo litacdiim ma la ogola leanna gaal maxalba uma aha tacdiim iyo weyneyn litacdiim maya laakiin lilmudaaraat waa la ogolyahay haddaad ninkan isaga un iskaga moosaysid shartiisa oo kale ya fulaan iyo haddaad iska tiraa shartiisa inaad iska moostana aad rabtid laa ba taas iyada ama isaga hadda waa gaal laakiin rajaad ka qabtaa inuu soo muslimo waxoogaa haddaad yacni u muujiso furfurnaan iyo waxaa rajaa ka qabtaa mararkaas oo kale dhib male laakiin litacdiim maya sayidna lama dhihi karo wax kalena ma la dhihi karo oo tacdiim keenayo baabu lkunyati lisabiyi kunyada sabiga usugnaatay sabiga ma loo kunyeynayaa qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa xamaad xamaad bnu slma can haabiti can anasi qaal kana nabiyu sal l slam yadkulu calayna waa noo soo geli jiray walii akhun sagiiru walaal yar baan lahaa yukanaa abaa cumayr wa kana lahu nuqarun ayuu lahaa shimbir yaroo yalcabu bihi uu ku dheeldheelo famaata waa dhintay shimbirkii baa ka dhintay fadakla الnabiyu sal ly slam fara'aahu xasiinan wuxuu arkay isagoo murug murugsan faqaala maa sha'nuhu sha'nigiisu waa maxay qiila lahu maata nugaruhu a ka dhintay faqaala yaa abaa cumayr maa facala nugayr abaa cumayrtaa laga rabaa cunug yar waaye marka nebigu waa ku yacni sabarsiinaya waana kula kaftama yaa abaa cumayr marka cunug yar kuni kuniyao loo bixi kara xadiidkan hadda ka hor waxaan sheegay imaam aimada ka mid ah dhowr fawaa'id badan ka bixiyey intay qaar yidhaahdeen waxaan yaa abaa cumayr maa facala nuqayr maxaa faa'iidoo ku jirtay dheh markaasuu imaam wuxuu ka soo saaray soddon faa'iido oo fiqhi ah muxuu ahaa imaamkaas ya xasuusan ya baarak allah fiik nam ibn lqaas min aimati shaaficiya ilaa soddon faa'iidou kasoo saaray oo qaarkood hadda masaladan ba ka mid tahay cunug yar in kuniyo loogu kuniyey karo masaa-isha fiqiga uu kasoo bixiyey waxaa ka mid ahaa sayd lmadiina iyo waxyaabahaas baabu lkunyati qabla an yuulada lahu kunyada qofka loo bixinayo intaan loo dhalin soon ilmaba loo dhalin in kunyo loo bixiyo qala xadaana abu nucaym qaala xadaana sufyaan can mugiirata can ibraahim ana cabdallahi kana calqamata cabdullaahi ayaa waay waa ibnu mascuud kanaa calqamata calqama ayuu u kunyeeyey abaa shiblin walam yuulad lahu mana loo dhalin calqama oon loo dhalin wiil yar waa calqamada ardada ibnu mascuudu ahaa xerta ibnu mascuud weliba kaana waaa eh, waa yushabahu bihi ibnu mascuudaa lagu shabihi jiray fi lhadyi wasamti waddalli ayb intaba mararka qaar markay xajka iyo tagaan oo kalena ee ibnu mascuudna dadka ay saf usoo galaan oo ay qur-aanka ka qaadanayaan oo qur-aanka uu u aqrinayo marka calqamana qeyb u akri jiray ibnu mascuudna qeyb marka ibnu mascuudoo joogo ayuuba wadaa'if diini ahaayey haayey calqamatu bnu qays annaqaci ayaa la yidhaha ayb qaala xadaanaa caarimun qaala xadaanaa sulaymaan اlacmash can ibraahima can calqamata qaala kanani cabdullaahi qabla an yuulada lii cabdullahi bnu mascuud baa ii kuniyeeyey intaan la ii dhalin halkan ha joogo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam alay